maalinka qiyaamaha banka qiyaama khalaa'iqda marka la soo saarayana xadiid waa kii nebigeennu lahaa calayhi salaatu wasalaam shakhsiga ugu horreeya banka qiyaama marka dhulka laga soo saaro bani aadamka shakhsiga ugu horreeya dharka loo xidhi doono waa ibraahim alkhaliil calayhi salaam maxaa nebi ibraahim loogu xidhay dharka khalqiga banka qiyaamo taagan dad hurti waxay yidhahdeen culammadu maalintii dabka loo shidhay dabka lagu tuurayey ayay qoomkiisu dharka ka saareen baa layidhi maadaama maalinkaa ilaahay dartii dharka looga saaray waxa ilaahay ugu abaalguday halkaana in banka qiyaame khalqigoo dhan oo wada qaawan oo wada qatan dharka dhar ugu qurux badan ibraahim alkhaliil isagoo loo soo xidho leanna shayga uu nebi ibraahim u hurayey ayaa qaali ahaay oo qiimo badnaa waa diin leanna nebigeennu calayhi salatu salaam uu dhaafay ibraahim sidratilmuntaha rabbigiibuu nebigu la soo munaajooday daedna markaasaa ilaahay soo siiyey salaadaha shanta salaadood markii hore konton markii dambena shan baa loo gaadhsiiye la yidhi salaaddu waa shantaa wakhti weeyaan laakiin ajarku waa kontonkii salaadood ee ummaddaada ugee baa lagu yidhi rasuulkeenna axkaamta kale oo dhan nebiga dhulkaa loogu keenayey soonka dhulkaa loogu keenay zakada dhulkaa loogu keenay xashka dhulkaa loogu keenay jihaadka dhulkaa loogu keenay axkaamta kaloo dhan nebiga dhulkaa loogu keenay laakiin salaada nebi maxamed isagaa loo yeedho layidhi adaan kuusoo dhiibanaya hadiyadaas marka salaadu waa waa udubdhaxaadka diinteenna islaamka salaadu diinta islaamka waxay u taagan tahay halka kurka maaragtaana bini aadamku u taagan yahay laa salaata liman laa tuhuura lahu qofka hadduu soo dahaaro qaadan salaad male buu nebigu yidhi walaa diina liman laa salaata lahu qofka hadduuna salaad lahayna diin male walaa iimaana liman laa amaanata lahu qofka hadduu ammaano lahayna iimaan male buu rasuulku yidhi hadduu qofku iimaan hadduu ammaano lahayn iimaan male waa inuu qofku ammaano yeeshaa amaanat diin iyo amaanat dunya labadaba inamaa mawdicu salaati lidiini ka mawdici اraasi cala ljasad macna alxadiid salaadu diinta islaamku waxay ugu jirtaa buu nebigu yidhi halka kurka sare bani aadamka ugu jiro meesha qofka islaamnimadiisu ay ka daahirtaana waa salaada weeyaan salaada wasnigaala nebigeenna isagaa loo soo dhiibay markaasaa siirada waxaa ku taalla saxaabada markii salaada loo keenay waxay idhahdeen xaajaadkaygii o dhan maanta annaga noo qumeen haddee toole salaada intaanan lagu soo farad yeelin muraad kasta ilaahi nebiga u sheegan jireen baa la yidhi laakiin maalintii salaada loo keenay waxay idhahdeen alaan qudiyat xawaa'ijuna annaga xaajaadkayagii khalaas ilaahay waa noo qumiya idhahdeen haddee toole haddii nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam micraaj loo qaaday baa la yidhi muslimka micraajkiisuna waa salaada weeyaan halka qofka muslimka ilaahay uu kaga xidhmo waa salaada weeyaan haddaad aragto qof muslimoo bilaa salaada waa qof ilaahay xidhiir xidhiir lahayn bay ka dhigan tahay xidhiirka hadduu ka maqan yahay qofka muslimka noloshiisana noloshiisao dhan waxaa ka waxba ma haystay ka dhigan tahay wax weyn baa ka maqan xidhiidhka u dhexeeya addoonka ilaahay waa salaadda salaaddu waa micraajka qofka muuminka salaaddu waxa weeyaan waa halka qofka qalbiga muuminka ku raaxaysto wa jucilat quratu cayni fi salaa baa nebigu yidhi meesha indhahayga qalbigaygu ku raaxaysto waa salaadda buu rasuulku yidhi salaadda markaa la aqiimayana nebigu wuxuu odhan jiray arixnaa biha yaa bilaal yaa bilaal kacu salaadda inoogu raaxee fanuxaafid cala salawaat salaadaan xafidaynaa hadday salaadu inoo hagaagta bay culimmadu leeyihiin diinta inta kaleo dhan waa inoo hagaagin lidaalika zamankii dadku wanaagsanaayeen salaada ayaa ummadda loo hagaajin jiray salaadu waa halka qofku ilaahay kaga xidhmo weeyaan qaar waxay ku dadaalayeen salaada inay helaan ruuxdeeda iyo dhadhankeega labaatan sane usoo daalayeen fanusallii salaa daata alkhushuuci waalkhuduuc salaadaan baraynaa ubadkeenna dumarkeenna salaadaan baraynaa eheladeenna salaadaan baraynaa waamur ahlaka bisalaati wastabir calayha laa nasaluka risqa naxnu narsuquka waalcaaqibatu litaqwa salaada markii nebiga la amray waxaa lagu yidhi salaada amar eheladaada waa goorma waa markii nebigu aqaladiisii intuu maray wax la quutuu nebigu aqalada ka soo waayay biyo mooyaane quutalyoom buu nebigu ka waayay reerihiisii isagoo murugaysan buu maskiidka kusoo noqdaa la yidhi qur-aankaa markaa ilahay kusoo dejiyey salaada nebiga waxaa lagu yihi helkaaga salaada amar salaad waa maxay waa miftaaxa arsaaqada lagu helo weeyaan noloshaada haddaad doon inay kuu fududaato salaada un adkee arsaaqadu ciriiri ay ka baxda haddaad doonaysa salaada ku dadaal salaaduu nebigu ummadda u toosiyey saxaabigii mar allii markuu nebigu zamankiisii uu qof soo islaamo laba shay buu nebigu qofka baraayay siduu qofku ilaahay ugu xidhmi lahaa iyo siduu qofku ilaahay u baryi lahaa salaada iyo ducaduu nebigu baraya saxaabadiisa salaad tuko masaajidka intuu dhex fadhiisto sida u tukanayaa buu nebigu eegi jiray salli fa innaka lam tusalli warkaalay tuko maa tukana ku celi salaada haddana mar labaad oo ku ceshay salaad bilaa tumaaniina ah ayuu tukanayay haddana nebigu wuxuu yihi maa tukana ku celi haddana ku celi buu ka yidhi ilaa uu saxaabigii yidhaahda markii dambe yaa rasuullah sidaasi dhaanta ma aqaanay salaadda ibar adigu dana nebigu salaaddii buu baray ku kalaa nebigu u yimid oo yidhi salaadda markaan tukanayo rabbigay maxaan weydiistaa balii sheeg seen ilaahay u baryaa markaabuu nebigu ku yidhi waxaad tidhaahdaa qul allaahuma kfir lii waarxamnii wahdinii waarsuqnii ilaahaw dembigayga dhaaf oo ii naxariiso oo i hanuuni oo ii arsaaq arsaaqada nebigu waa dambaysiiyey innaka ducadeenna maxaa maanta u horraysa ya waxaan cunaa u horreeya adduunyada u horraysa leanna qalbiga waxaa ku weyn ayaa ducadaadu u badanaysaa lidaalika nebigu sal alla alay slam meeshuu nebigu ka abbaaray eeg waxaad tidhahdaa markaad ducaysanaysa dhe ilaahuw dembigayga dhaaf ilaahuw ii naxariiso ilaahuw i hanuuni ilaahuw i arsaaq dembiga aan galayno ayaa khayr badan iyo nicmad badanoo xagga alla nooga iman lahayd naga xanibe ogada leanna dunuubtu markay badato ay badato waxay noqotaa xujub inankiiyo naxariista ilahay bayna kala qadhisaa baa la yidhi dunuubtu marka dambe lidaalika dembi dhaaf nabigu yidhi horta dembi ilaahay weydiiso inuu dembigaaga dhaafo naxariisna ilaahay weydiiso hidaaye ilaahay weydiiso deedna arsaaqadda ilaahay weydiiso caliya faatimo nebigu intuu kiciyo habeenkiiba odhan jiray miyaana tukanayn kacoo tukada salaat leyl qoyskiisa ilaahay buu ku xidhaayay saxaabada ilaahay buu ku xidhaayay fuqarada ilaahay buu ku xidhaayay maskiidkuu soo galay nin wuxuu arkay ducaysanaya oo ilaahw sabir isii sabir markaa buu nebigu uhi kan balaayaad ilaahay weydiisatee ilaahay caafiyay weydiisa buu ka yidhi haddana uu dhaafay ku kaluu arkoo ducaysanaya oo leh allahuma inii asaluka tamaama nicma markaa buu nebigu uhi maa hiya tamaamu nicma markaa buu uhi ya rasulla maya ii sheeg tamaamu nicma waxa weeyaan ilaahay inuu adduuye inuu naar kaa badbaadiyo jannana ilaahay kugu deeqo haddana uu dhaafay ku kala ducaysanayo arkoo leh yaa da ljalaali walikraam ya da ljalaali walikraam ya da ljalaali walikraam markaa buu nebigu yidhi waar ducadaada baahidaada ilaahay u sheego albaabadiisabadoo dhan ba adiga lagu furay sal xaajataka buu ka yidhi qad istujiiba ducaa'uka xaajadaada ilaahay u sheego oo sheego baahidaada ducada aad ku ducaysanayso iyo kelmadda aad ku furfuratay albaabadii samadoo dhan bay ku furtay buu rasuulku yidhi ya da aljalaali walikraam aliduu biyada aljalaali walikraam ducaa acmaal waxau nebigu ummaddan uu siiyey qof kasta halkuu joogo ilaahay uu kaga xidhmi karaayo isagoon cidna u baahanba duco yaa xayu yaa qayuum ku ducayso yaa arxam araaximiin ku ducayso xasbiya allah wa alwakiil ku ducayso an ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ku ducayso adciyadaasi waa tay ambiyadu ay mashaakilka la soo darsuun nebi walbuu kaga baxaya qur-aanka laynoogu sheegay iftaaxu lfaraj yunus calayhi asalaam fii badni lxuut fii alaaa dulumaat waxaa ilaahay kaga soo saaray ducadee an laa ilaaha ilaa anta subxaanaka innii kuntu min aldaalimiin ibraahim calayhi asalaam ducadii ilaahay uu dabka kaga badbaadiyey xasbiya allahu wa nicma alwakiil ghaswatu beder waa ghaswadii faysaladu ay dhacday weeyaan ee xaqiya baadilka lagu kala saaray ducadii nebi maxamed uu ku ducaysanayey yaa xayu yaa qayuum bay ahayd ayuub calayhi salaam xanuunkii siddeed iyo tobanka sano hayay waxaa ku kaga baxay yaa arxam araaximiin buu kaga baxay isaguna akbar sabab ayaa qur-aanku inoo sheegayaa laakiin indhihii qur-aanka lagu arkaya allah ina siiyo akbar sabab ducada ambiyada salaadda qiyaamo laylka qur'aanka kariimka inaka lan taqra'a bixarfin minha ilaa ucطiitahu suurat lbaqara khawaatimteeda iyo suurat lfaatixa markii nebiga loo soo dejiyey waxaa lagu yidhi abshir binuurayni uutiitahumaa labadaa nuur buu malagan kuu sidaa ee bishaarayso labadee suurat iyo aamana rasuul malag baa keligii loo soo dhiibo arlada keenay maalintaas war hadyadaa intee leeg tahay walaalayaal malag albaabay samadu leedhahay oo gaaraa la furay buu rasuulku yihi malag baa arlada maanta loo soo dhiibo loo soo dejiyey malaggaa maanta ka hor arlada ma iman baa la yidhi malagii baa nebiga salaamay abshir binuurayni uutiitahumaa laba nuuroo ilaahay kuugu deeqay bishaarayso xaraf ka mida ilaahay kuma weydiisatid muraadkaaga ilaa waxaad khayr ilaahay aad ka barida ilaahay waa ku siiyaay baa lagu yidhi aamana arasuul iyo ha suuratu lfaatixa hata qur-aankii waan akhriyaynaa laakiin yaqiintii baa daciifa maxaa daciifa maxaa daciifa yaqiin kamzuur yaqiinteennii baa daciifa maanta idha wadaadaday igu yeedhnin wadaadaday igu yeedha quraan ha igu akriya bu yidhi hallay qur-aan saaray igu yeedha markaa sheekh baa loogu yeedhay qaaray ahaa markaasuu ku akriya ku akriya ku akriya markaasuu sii tahay ninkii markaa maxaa ku helay wuxu hi war qur-aankaaga waa iga sii daray bu yidhi adiga <laughs> laa ilaaha ila allah sheekhii baa xanaaqoo yidhi ma qur-aanka aan kugu akrinaya kaaga sii daray ha hadda adna waxaan markhaati kacayaa inaad daalimiinta ka mid tahay buui adiguna daalim baa tahay lanna ilaahay baa yidhi wanunazilu min alqur'aani maa huwa shifaa'un waraxmatun lilmu'miniin walaa yaziidu aldaalimiina ilaa khasaara marba haddaad tidhi qur-aankii baa iiga sii daray daalim baa tahay buuhi daalim salaamo buu yidhi maanta meel kasta qur-aankii waan akhriyaynaa madaarista waa noo badanaysaa masaajiddii waa camirmaysaa laakiin khayrkii uu yar yahay mise uu badan yahay insha allah uu ziyaadayaa dhahada insha allah dhahada qur-aanka ku khasaari mayna ilaahay idinkii khaasatan beledkan aad joogna waa beled alqur'aan waa beled cajiiba jamaacadadii markay ni yimaadaan reer jabuuti waxay dhahdaan sida muqdisho waa in xaafid walba madaarisa ka furnaa xifd qur'aan ah qur-aankaasi wax badan buu ilahay nagaga ilaaliyo ogaada marka ha ku alla barino adoo qur-aan haysta seedu cabsoon markaas sideed ilaahay kayrkii uga cabsoon saaxib alqur'aan baaba tahe waa dawo qur-aan hadduu qur-aanku yaqiin leeyahay adduunka o dhan buu kala jeexi qur-aanku saxaabigii jamaacadda watay reer gaalay u yimaadeenee martigelin weydiisteen martiqaadkii baa loo diiday reerka odaygoogii habeenkii qaniin ayaa qaniinay oo waxbaa qaniinay markaasaa cilaaj loo raadiyo dawo waa la waayay cilaajkiisii markaabay bay yidhahdeen dadkii tuulada deganaa nimankii xalay martiqaadka aan u diidnay waa kuwa bannaankaa degane iyo kaballo dawo laga hel ha loo tago amiirkii jamaacadda markii la yidhi odaygii baa wax naga cune uu dhimanayaae noo daweeyo dawo ma haysaan haa dawo waan haynaa buu yidhi dawo waan haynaa laakiin waa inaad ujuuro bixisaan buu yidhi saxaabadii way is eegeen maxaad haysaa markaasuu i suurat lfaatixaan hayaa buu yidhi umm lqur'aan baan hayaa buu yidhi dee lacag baad ku qaadanaysaa kharash haa waan ku qaadanaynaa soo iyakoo martiqaadkii noomay diidin haa qur waa ku dawaynaynaa buu yidhi ilaha idinkii markaasaa loo keenay way ku tufeen qur waa kacay ninkii wuu bogsaday goosma dhan oo adhiyaa la siiyey markaaba isku qabteen way bannaan tahay ma bannaano waa bannaan tahay ma bannaano way soo kaxeeyeen madiinatalmunawara yimaadeen markaabay nebiga u sheegeen calayhi salaatu wasalaam markaabuu nebigu ri waay xalaal weeyaane anigana qaybtayda iga siiya buu rasuulku yidhi qur-aanku waa dawo ka lagu akrinaya laga yaabaa inuu yaqiinsanayn qur-aanka isagu laakiin kee yaqiinsanaa war kee baa yaqiinsanaa kan akrinaya qur-aanka yaqiinsanaa inuu yahay kalaam ullah dawo inuu yahay qur-aanku hadduu qur-aanku yaqiintiisii helo kalsooni hadduu qur-aanku helo bay culimmadu leeyihiin waxaa adduunkayaa loo dhan waxba qur-aanku u arki maayo hal aayadoo qur-aana adduunyada waxa jiroo dhan ku filan bay culimmadu leeyihiin kal hore markii halkan aan ijtimaaca kal hore xanuunkan hargebkana la sheeg sheegayey ayaan sheekh culammada magaalada ka mida ah buuqanay markaasuu i waxaa la sheeg sheegayo uma nadara ku filan buu hi uma nadara intaasaabaa ku filan buu yidhi subxaan allah yacnii kalsoonida iyo yaqiinta uu hadalkaa u lahaa annagii bayna saamaysaba aayadda qur-aanku maalintaas kalsoonida uu u yidhi hadalkaas si dhab yar weliba waxaan la sheeg sheegayo aayaddaa yar baaba ku filan buuna waxa dhanba kala tuuraysa buu kuleeyahay ilaahay kalsoonida haynoo soo cesho fa ducadaas qur'aankii baan haynaa ducadii nebigeennu calayhi salaatu wasalaam uu ku ducaysanayey ayaa inoo qoran laakiin yaqiin baa loo baahan yahay maanta yaqiin cilmigu yaqiin buu u baahan yahay cilmi qur'aanku yaqiin buu u baahan yahay waa inaan barannaa qur-aanka oon ubadkeenna qur-aanka barnaa oon guryaheenna qur-aanka ku akhrinaa aayadaha suuratulbaqara ugu dambeeya saddex habeenoo isku daba xigta buu nebigu yidhi aqal laguma dhex akhriyo haddii lagu akhriya aqalkaa shaydaan ma soo gala buu rasuulku yidhi qur-aanku shaydaanku aqalka ka saaraa qur-aanku dadkuu noolaynayaa mujtamacuu qur-aanku noolaynayaa aqalkuu noolaynayaa saa darteed waa inaan noqonnaa dad qur'aaniyiina oo qur-aanka ilaahay ku kalsoon oo qur-aanka ku dhaqmaaya wixii qur-aankuna amray wanaagana hala imanno waxau qur-aanku naga reebena ha ka reebtoonno wixii qur-aanku xalaaleeyey ma aamana bilqur'aan baa nebigu uhi qur-aanka ma aaminin ma rumayn kee wixii qur-aanku xallile ninka aanan xalaal u arkin wuxuu qur-aanku xarimay ninka aan xaaraan u arkinna qur-aanka ma aaminin buu rasuulku yidhi qur-aanku shareecaddu waxa waa xalaal hadday tidhahdo waa in la raaco walow khilaaf alcaqli shayga ha noqdo waxaas waa xaaraan sharcigaa xarimay ka dheerow dariiqaas waa xaq ilaahay buu kuu dhoweynayaa raac dariiqaas waa baatil ilaahay buu kaa dheeraynayaa ka dheerow waxaasi waa wanaago ilaahay baa kugu jeclaanaya samee waxaasi waa sharo ilaahay baad kaga dheeraanaysaa ka dheerow saxaabadu macaasida waxay uga baqayeen sida inaku dabka holcaya aan uga baqno dabka holcaya si uga cabsatid si lamida ayay macaasida teeda yar uga baqayeen asxaabta rasuul leanna macsiyadda waxay u arkaan iyaku inay ku dhex jirto ilaahay cadhadiisii lidaalika qur-aankaas wuxuuna amrayaa markaa inaan khalqiga ilaahay adduunya dusheeda inagula nool aan kula dhaqana maartaan dhaqan wanaagsan akhlaaq wanaagsan xusnu lkhuluq waa halka diinta islaamka ugu sarraysa dadku ay soo eegtaan waa kii nebigeennu lahaa bucittu liutamima makaarim alakhlaaq aniga adduunka waxaa la ii keenay buu nebigu yidhi akhlaaqda teeda wanaagsan inaan dadka noloshoodaa ku dhammaystiro akhlaaq wanaagsan qofka muslimka muuminka waa inuu ahaadaa qof akhlaaq wanaagsan oo akhlaaqdiisu ay ummadda diinta islaamka ay jeclaysiiso madiinat almunawara markuu nebigu yimid calayhi salaatu wasalaam ree madiina nebigu wax kale uma sheegin xuquuqda ay muslimiintu dhexdooda isku leeyihiin ayuu hadalkiisa ka bilaabay markuu masjidka dhex fadhiistay ya ayuha annaas afshu asalaam wa atcimu alطacaam wasilu larxaam wasalluu billeyli wannaasu niyaam tadkhulu ljannata bisalaam yaa ayuha annaasu dadow dhexdiinna salaanta faafiya buu nebigu yidhi qaraabadana xiriiriya masaakiintana quudiyo cuntaysiiya habeenkii dadku markay jiifaanna kaca oo tukada jannada rabbigiin nabad baad ku galaysaana buu rasuulku yidhi xadiistaasi waa xadiistii markuu madiinat almunawara uu nebigu yimiday bii'adda islaamiga dawla islaamiya markuu nebigu madiine ilaahay uu ka siiyey mujtamac waa xaadiistii nebigu uga dhigay dawladdiisu inay ku shaqayso salaada faafiya macnaheegu waa maxay salaantu waa ducu salaantu waa maxabo haddaad dadka muslimiinta salaantaad la dhex martid ummadoo dhan baa ku jeclaan waa duco adaa ummaddii u ducaynaya ayakuna ducay kugu jawaabayaan boqol qof baad u ducaysay boqol qof baa adigana kuu soo ducaysay mid laga yaabaa weli ilaahaya in ducadiisa lagu aqbalo limaada assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh assalaamu calaykum markaad leedahay assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wa barakaatu markaan leenahay nabadgelyadii ilaahay iyo naxariistii ilaahay iyo barakaadkii ilaahay dushaada ha ahaadaan adiga salaantaad fidinayso waa sunne laakiin jawaabta walaalka uu ku siinaya waa waajib weeyaan in lays gacan qaadana waa sunne haddaad gacan qaadkii aad lagaa waswaasiyey sida yahuuddu ay samaynaysay ha samayno sidan ha odhanine salaamu calaykum iska dheh waad ma fahamteen ya sida dadka kale ay samaynayaan may may waxaad tidhahdaa asalaamu calaykum waraxmat ullah leanna sidaa nebiga way ka sugnaatay sal alla alay slam ah, soo maahay way ka sugnaatay nebigeenna inuu salaanta afkana uu ka qaaday gacantana uu kor u taagu intaba israaciyey in yar nolosheenna haddaa nebi maxamed ku khilaafno ogaada ilaahay gargaarkiisu wadda u ka rafacmaya maalinta ummaddani sunnaha nebiga ay cagba cag u saartana waxaad ogaataa nusradda ilaahay baa soo dhowaanaysa hmm. khilaafa sunna nusraddaa rafacmaysa sidii ghaswatu uxud jamaacu nebigu soo qaaday jabal rumaad buu nebigu dul joojiyey halkaa jooga buu yidhi annagaa dagaal galayna macrakadda ininku dhabarjibinta naga ilaaliya halkaa jooga ha soo dhaadhicina dagaalkii markuu dhacay ayaa gaaladii markiiba la jabiyey jamaacaddii meesha uu nebigu dhigay way iskhilaaftay waxay isku khilaafeen baa la yidhi damac baa galay qaarkood damac waxay arkeen gaalada wixii ay ka yaaceen oo la guranayo seefihii duruucdii fardahoogii markaas amiirka jamaacaddu leeyahay hadhaadhicina halkaa joogaynugu markaasay qaar leeyihiin dagaalkii uu dhammaado waa la jebiyey gaaladii dhadhaadhici markaasuu may nebigu jooga buu jooga hay nebigu jooga wuxuu u jeeda bay leeyihiin dagaalkii uu dhammaaday hadduu dagaal socdo waa dagaalka dhammaa khalaas markaasuu yidhi amiirkii le may jooga halkii bay markaa jamaacaddii way iskhilaafeen qaar baa soo dhaadhacay qaarna meeshii bay ku hadheen khaalid ibn lwaliid oo maalintaa gaalada ciidanka farduulayda hor socday ayaa arkay dhabarjabin buu ku sameeyey muslimiintii xagga dambuu kaga yimid intii yaradee buurta ku hadhay uu ka mid ahaa cumayr binu sacad soo mahayn cumayr binu xamaam alansaari saxaabigii iyo anas binu nadar iyo cagtuu mariyey oo shahaadaa ilaahaya ka siiyey muslimiintii iyo khaniimadii iyo wixii laga guranaysu xagga dambe ka geliyay ciidankii ilaa toddobaatan saxaabada ka mid ay ah ku dhintaan halkaa nebigana maalintaa lagu dhaawaco dhig lagaga daadiyo sababtu waa maxay baa la yidhi waa khilaaf amarkii nebiga ayay ragga qaarkood ijtihaadi ay u jebiyeen baa layidhi way la noqotay inuu sidan ahayd bay arrintu ula ekaatay deenna nusradii baa kor looga qaadaa layidhi waxaa halkaa ummadda la tusinayaa haddaad amarka nebi maxamed aad jebisaan walow haynila joogee gargaarka sidii la raba u heli maysaan kullamaa dadku ay sunnaha nebiga ka dheeraadaan nusraddaa naga rafacmaysa nolosheena barakaadka ka baxaya mar kastoo muslimiintu sunnaha nebiga ay raacaan barakaadkii raxmadda iyo nusriga ilahay baa soo dhowaanaya lidaalika nebigeennu calayhi salaatu wasalaam madiinat almunawara markuu yimid dee waxau ka bilaabuu yidhi salaanta dhexdiina faafiya asalaamu calaykum asalaamu calaykum asalaamu calaykum cabdullahi bin cumar bnu khadaab xadiiska nebiga ku camal falaayo ayuu odhan jiray suuqa intay magaalada madiine maraan ayuu dadka salaada la soo dhex mari jiray nin la odhan jiray tufayl ayaa ku yidhi ibna cumar waadna soo kaxaysaa maalin walba suuqaa baadna wareejisaa badeecadna ma baayacaysid meelna fadhiisin maysid badeecadna iibsan maysid maxaad noo wareejisaa meelna fadhiisiyo waxna bar wuxuu uhi innamaa naqdu min ajli asalaam salaantaa aan dadka la dhex socdaan usoo kallahnaa buu ka yidhi assalaamu calaykum baan la soo kallahaynaa salaantaan muslimiinta aan ah salaamayno ilaahay baa noogu dembi dhaafaaya ilaahay baa noogu naxariisanaya waa waxay muslimiintu isku jeclaanayaan markaabuu buu nebigu leeyahay acimu acaama dadka cuntaysiyo quudiya xadiiska ku dhaqankiisu waxa uu magaalada madiine ka baabiyey mataqaanaa saboolnimadii xadiiska ku dhaqankiisu hadalka nebigu quwadda uu leeyahay daawo maalintii xadiiska reer madiine ay maqleen baa la yidhi magaaladii madiine qof miskiin saa'il oo faqiira ah waa laga waayey acim acaam dadka cuntaysiiya wasilu larxaam raximka xidhiidhiya silat raxim haddaa qaraabada xidhiidhisid fawaa'idda silatu raximku leedahay waxaa ka mid a cimriga ilaahay kuu dheera inuu kuu barakayn man axaba an yubsada lahu fii risqihi wayusaca lahu fii aaharihi falyasil raximah ninka jecel buu nebigu yidhi in arsaaqada loo waasiciyo cimrigana loo barakeeyo qaraabadiisa ha xidhiirya buu rasuulku yidhi xidhiiri qaraabadaada ziyaaro salaada ku soo xidh dacwadda ku soo xidh masaajidda ku soo xidh xidhiiri dhaqaalo ku xidhiiri maaha akhlaaqda wanaagsan baa qaraabada lagu xidhay akhlaaqda wanaagsan lan tasicu nnaasa biamwaalikum dadka maal ku guda gaari maysaan buu nebigu yidhi laakiin dadka waxaa lagu deeqaayo oo lagu wada gaadhaa akhlaaqda wanaagsan iyo iyo weji furnaanta buu rasuulku yidhi weji furan wejigaagu ha furnaado haddaad qaraabadaada xidhiidhisid labadaabaad iyuu nebigu ku ballan qaaday in arsaaqadana ilaahay ku wasicin maanta kulligeen arsaaqadda waxaan leenaha waa cidhiiri arsaaqadda waxaa cidhiiriga geliyay waa maxay nin walba wuxuu le ha noolaa dadka kale waxba igama gelin anigu aqal fiican handhisto dadka kalena waxba igama bedo waxaan haysto anaa iska le dadka kalena hee waxba igama gelin wixii fiican anay igu fiican yihiin dadka kalena hee yeelkadooda muslimku caynkaa ma aha muslimku waa inuu noqdaa qof naftiisa u nool maaha waa inuu ahdaa qof ummadda u nool ummadda wax taraaya maalka wax ku taraaya cilmiga wax ku taraaya caqliga wax ku taraaya xooggiisa wax ku taraaya dhaqaalihiisa wax ku taraaya hadduu ummadda waxtar u lahayna waa inuu ahaada qof sharkiisa ummadda meel kala fadhiya ilaa shar iyo khayrba bini aadamka waa lagu abuure khayrkaaga haddaad ummadda gaadhsiin weydo bal sharkaaga ummadda meelun um kala fadhiiso sidat raxim arsaaqadana way ziyaadisaa buu nebigu leeyahay cimrigana way ku dheerayn silatu rixim waxa uu nebigu leeyahay qofka qaaicu riximkee riximkiisa gooya jannada ma gala buu rasuulku yidhi qaaicu riximku janno ma galo fa qaraabadeena aan xidhiidhinaynaa haddii ilaahay dhaqaalo uuna siiyeyna dhaqaalaheena waa kaga warhaynaynaa haddii dhaqaale aan ummadda ku deeqna aanan haysanna akhlaaqda wanaagsan baan ummaddeenna ku deeqaynaa insha allah dhaxda akhlaaqda wanaagsan nabigeenu alayh salaatu wasalaam qaraabadiisa cali baa ka mid a faatimaa ka mid a radia allahu canhu habeenkuu nabigu mari jiru ohan jiray kacuu tukada miyaana tukanayn wixii nebiga hadii loo keeno khadiijuu nebigu u diri jiray eheladeedii iyo geelooyinkeed iyo qaraabadeedii ilaa caaisha nebiga ku ay tidhaahdo nebi allow dee mar walba khadiijo umaad hadal haysaaye khadiijo uunbaad hadal haysaa mar walbe kaana waxaad mada dumar kaleba adduunka in lagu abuuri iyada mooyaane markaa buu nebigu uhi khadiijo ma gaadhay sid buu ka idhi caaisha iyadaa ilaahay ubadka iga siiyey tolkaa markay i gooyeen iyadaa xidhiidhisay iyadaa xoolahayga igu bixinaysay iyadaa ubadka ilaahay iga siiyey sidaa iyo sidaasay ahayd maalintaa intii ka dambaysa caaisha waxay tidhi markaan arkay nebigo arrintaa ka xanaaqay maalintaa intii ka dambaysay nebiga agtiisa khadiijo kuma hadal qaadin bay tidhi uu ka warhayay nebigu khadiija ciddii ku tacalluqsanayd oo dhan wuu nebigu xidhiidhinayay sal alla alay wasalam akhlaaqdaa wanaagsan ee qiyamkaa wanaagsan ayay diinteennu ina amraysaa inaan noqonno qof khayrkiisa ummadda uu gaadho sharkiisuna ummadda ay ka nabad gasho waa kii nebigu saxaabada ku yidhi alaa ukhbirukum bikhayrikum min sharikum kiinaynaigu khayr badan iyo kiinaynaigu shar badan maynii kala sheegaa saxaabadu noo sheeg bay yidhahdeen ha kiina inagu khayr badan waxa weeyaan waa ka khayrkiisana la rajeeyo sharkiisana ummaddu ay ka nabad gasho kiina inaigu shar badanna waa ka khayr aan laga rajaynin sharkiisana ummaddu ay ka nabadgelin khayruu leeyahay ummaddu kama rajayso sharkiisana ummaddu kama nabad gasho ka inaigu khayr badanna waa ka khayrkiisa ummaddu rajaysa mar walba waa nin khayr badan waa nin macruuf badan waa nin laisfahmi karo waa nin wixii kaa gala aad ka heli kartid waa nin maaragtaan dadnimo fiican waa nin ehel jecel waa nin ixsaan badan khayrkiisa ayaa mar walba la rajeeyaa waa nin ummadda waxtara ninkaas waa nin ninka daalimka gacanta qabta weeyaan sifaadkaasuu nebigu sheegay baan ku sifuubaynaa waxaan ku dadaalaynaa oo kale akhlaaqda wanaagsan waxaa ka mid ah in dadka muslimiintu walaalkaa mar walba aada u ducaysaa waa ducada ugu istijaabada dhow buu nebigu yihi walaalkaa oo ku ogeyno loo duceeyo la xidhiidhiyo la ziyaartoo la booqdo salaadii subax nebigu markuu ka baxay buu saxaabada ku yidhi ayaa waa waabariistay isagoo sooman abuu bakar baa gacanta taagay ayaa waabariistay isagoo miskiinna soo quudiya abubakar baa gacanta taagay ayaa waabariistay isagoo aasna ka soo qayb gala abubakar baa gacanta taagay ayaa waabariistay isagoo qof bukana u soo oo soo ziyartay abubakar baa gacanta taagay khisaalkaasi ninka u kulantaa jannu gale buu rasuulku yidhi waa gallin hore oo keliya ayuu abubakar sooman yahay aasna ka soo qayb galay qof bukana u soo duceeyey miskiinna soo quudiyey khayrkay u kala tartamayeen iyagu waxaa kaloo ku dadaalaynaa inaan noqono dad lilaahiyiina lilaahi lilaahi waa maxay ikhlaas cibaadadaada ikhlaas salaadaada ilaahay dartii ikraamka akhlaaqdaada ilaahay dartii haddaad ummadda waxtaraysa ilaahay dartii haddaad cibaadaysan ilaahay dartii u cibaadayso haddaad wax la bixi ilaahay darti haddaad ummadda waxbari ilaahay dartii haddaad wax sheegi ilaahay dartii haddaad maskiin dhisi ilaahay dartii haddaad ummadda talo u qaban ilaahay darti ikhlaasku waa cajiib dawla nabawiya waa waa waa waa waa seenskii nebigu ku dhisay dowladdii dawladdiisi dawla nabawiya ilaahay dartii imaamku ilaahay dartii buu u tujinayey muadinku ilaahay dartii buu u eedaamayey caalimku ilahay dartii buu ummadda cilmiga u baraayey mujaahidku ilaahay dartii buu maalkiisa ugu baxaayey xaakim ninka laga dhigay qaadin laga dhiga ilaahay dartii buu talada ummadda u haynaayey dariiqa ka ka khadmayna ilahay dartii buu u shaqaynayey ka gaarka aya ilaahay dartii buu gaarka u qabanayey dawla nabawiya waxay ku dhasnayd ilaahay dartii anu bini aadankaan u khidmaynayaa ajarkaydana ayaan ka qaadanayaa hor ayaan ka qaadanayaa ilaahay dartii laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuura faqiirku baahidiisa ilaahay maani cid kale uma sheeganayn salaadii subax buu nebigu ka baxay masaajidku u eg u aamus xaggaab u eg xaggaab u eg xaggaab u eg saxaabadu way yaabeen muxuu soo wataa aaway ninkii xalay sadaqadaystay buu yidhi dimbe uu kici waayey ninkii xalay sadaqadda la baxay mee xaggana leega cidba way kici wey ninkii sadaqadda xalay la baxay mee culbata binu zayd baa sara kacoo yidhi yaa rasuula allah gacantuu taagay aniga sadaqadaad xalay la baxday dadka u sheeg buu ka yidhi fuqarada ikhlaasmuga zamankaa eeg yaa rasuulallah dee waad nagu dhiirigelis ilaahayna uuna amray diinta inaan u baxno adiguna waxaad nagu dhiirigelisay inaan maalkayaga iyo naftayda diinta ku bixinno waxaan kugu raaca oo ciidankaa ku raacan anuma haysta buu yidhi e waxaan idhi xalay ilaahayow waxaan ku baxo ma haysto nebigaagiina waxuu nagu qaado ma haya isaguna gaadiid iyo raashin uu nagu kaxeeyo uu ciidanka noogu daro ma hayo yaa rabbi anu waxaa sadaqad ka dhigta oon la baxoon ciidanka ku darsanayaa qof allihii qofkii aniga maaragtaane gadaasheeda igu xantay ama cirdigayga meel kaga dhacay ama id dulmay ama dhib ii geystay ilaahw dartaa baanu u cafiye ilaahuw cafiskaa sadaqadda la aqbalay iigu dar baan idhi buui markaa buu nebigu yidhi abshar bishaaraysa buu ka yidhi sadaqadii la aqbalay baa lagu daray buu yidhi xalaytoo la ilahay waa ka aqbalay ikhlaas waxay ahaayeen dad ilaahay ku xidhan bas cibaadadoo keliya maaha ikhlaasku xataa ka khidmaynaya ikhlaas bay ayuu khidmaynaya ummadda ilah dartiib ugu khidmaynayay abaa cubayd u cumar u diray masar uu ka soo noqday markaasuu lacag ka daba diray lacagtii baa loo keenay abaa cubayda uu soo qaaday cumar lacagtan waa maxay buu idhi adii soo dirtay adigii ma muhimmad masar nooga soo qabtay ma wuxuu idhi dee ma adaan kuu shaqaynayaanu ummaddaan u khidmaynayey ajarkaygana ilaahay baan ka qaadanayaa buu yidhi lacagtana qaadoo baytalmaalka ku celi buu ka yidhi abibakar sidiiq maalintii talada ummadda loo dhiibay maradiisa intuu qaatuu suuqa u dhaqaaqay suuqa inuu ciyaalkiisa usoo baayac mushtareeyo suuquu ku iibin jiray dharka baa la yidhi cumar binu khadaab baa yidhi abuu xaggee tegaysaa wuxuu idhi waan soo yar xoogsanayaa wuxuu idhi ma haleelaysid haddee toole hee taladii ummadoo dhan baa madaxa lagu saaray haye maskiidka nebiga fadhiiso haye ummad wufuud baa ku iman doonta ummaddii ciidamaad kala diri doontaa ummaddaa diinta bari doontaa wafuudda imanaysaa adigaa raba inay ku yimaadaan marka halkaa fadhi buu ka yidhi cumar reerkaygii ubadkaygiina annagaa u suurayna inay u kaaday buuhi reerkaada laakiin adigu suuq iyo baayac mushtar haddeetoole ma haleelaysa ma shuurayseen maxaa ku shuurayseen waxaan ku shuuraynay reerkaaga masaariiftooda inaan baytalmaalka ka bixinno adiga miya halkaa fadhigo khalaas maalintuu abubakar uu godka galay ee la aasay inankiisii cabdiraxmaan baa baytalmaalka lacag ku soo celiyey cabdiraxmaan bin cawf uu khasnajiga ahaabaa ku yidhi adeer cabdiraxmaan oo lacagtan halkeed ku wadaa wuxuuhi aabba allaha u naxariistaa baa igula dardaarmoo yidhi wax dhul baan meeshaa ku leehay iibi lacagtaa ka soo baxda meeshaas labadii sane iyo dhowrkii bilood ee talada ummadda aan hayay baytalmaalka masaariiftan ka qaatay intaasay noqotay igaga celi buu ka yidhi ikhlaasku waa kaas waxaa la baray oo lagu tarbiyadeeyey iyo ka ummadda adigu wax u tar ummadda wax gasho laakiin ummadda khidmadeeda adu dheefaa ka sugin ka faa'iidaysan maaha adigu ummadda u faa'iideey dawla nabawiya asaaskaasay ku dhisnayd ilaahay dartii nin dhan buu nebigu waddannan u dirayaa maalkiisiiyo naftiisu ku baxayaa gaar buu leeyahay qabo maalkiisiiyo naftiisu ku qabanayaa cusmaan binu cafaan baa nebiga aad fadhiya markii tabuka loo baxayay saddex kun soddon kun weeyaan ciidanku toban kun oo nin saayadooda anigaa dhiibaya buu ka yidhi ha ka walwalin toban kun oo nin muddada ay maqan yihiin ee safarka tabuuka ku maqan yihiin dhaqaalahooda ayaa dhiibaya cusmaan binu cafaan gaadiidkay fuulayeenna isagaa keenay raashinkay cunayeenna isagaa soo diyaariyey ninka ciidanka sabootiyeyna aqalkiisa ma fadhiyee bal jamaacadda uu nebigu la socdo buu la socdaa haddana innaga tujaarteenna iminka waxaa u dhib yar inay miskiid ay dhisaan masaain afar bal ilahay darti u baxaan war midkaa u dhib yar masaajid baan dhisaynaa ee lacag ku darso iyo afar bilood jamaacaddaa raac midkaa u dhib yar war midkaa u dhib yar masaajidka lacag ku darsaa u dhib yar soo maa sheekh ilyaas allahu naxariiste wuxuu yidhi ikhlaaska isagoo ummadda baraaya wuxuu yidhi camalkan tabliiqa usuushiisa waxaa ka mida buu yidhi faqiirkana waxaa la odhanayaa maalkaaga diinta ku bixi oo faqiirun markaad ilaahay dartii u baxayso lacag adigu aad soo shaqaysatay la kaalayo ku bax taajirkana waxaa la leeyahay adiguna waktigaaga ilaahay dartii ku bixi faqiirka inuu bixiya maxaa ku adag taajirka inuu dhiibana maxaa ku adag waa bilcagsi kala wareeg weeyaan markaas taajirka waxaa la leeyahay maalkaaga annaku uma baahnin maalkaaga dacwaddu uma baahno maalkaagan diintu uma baahno laakiin maalkaagaa diinta u baahan wakhtigaaga ayaa diinta adaa diinta u baahan diintu adiga kuma baahno fahmadda maanta inaga qaldanta waxaa ka mid ah caalimkii culammada qaar waxay u arkaan diintu inay cilmigooga u baahan tahay taajirkii qaar wuxuu u arkaa tujaarta qaarkood inay dacwaddu dhaqaalahooga u baahan tahay may sidaa maaha taajirku tijaaradiisiiyo isaguba isagaa dacwadda u baahan caalimkiiyo cilmigiisu isagaa dacwadda u baahan faqiirka iyo maalkiisuba dacwadda iyakaa u baahan bal dacwaddu cidna uma baahno diintu iyadaa wax kaa dhigi adige adigu diinta wax ka dhigi maysid maalkaagu diinta wax u tari maayo laakiin diintu iyadaa maalkaaga wax u taraysa cilmiga ilaahay adiga ku baray diinta wax u tari maayo laakiin diinta markaad sideeda u dhaqanto ada cilmigaagii baa ilaahay nuur gelinaya nuur dhaqaalahaagu waxa uu yeelanaya dhaqaalo qiimal u noqonaya markaad diintaad gashato diintu aday wax ku kordhin mooyaane aduu diinta waxba heen u tari maysa ikhlaasku waa maxay saxaabada waxa uu nebigu baray kooga faqiirka kooga qaniga kooga yar iyo kooga weyn inay maalkooga iyo naftooda ay diinta ilaahay ku difaacaan ay ku bixiyaan markaasa ummad waxaa soo baxday hee u diyaara maal iyo nafa inay diinta ilaahay ku difaacaan talo ummadeed kii qabtay baa kule anu taladan ummadda aan qabtay lacag ku qaadan maayo waayo lacagteeda anaa iska wata haye ilahay dartii baan ummadda ugu shaqaynaya khalaas laba sanadii labadii muddadii abubakar uu talada ummadda u hayey wixii uu isticmaaloo dhan uu soo celiyey wax ka qaado maaha ummadda ummadda wax ku cun maaha bal waa ummadda waxaaga gasho ummadda dhis dabeedna iskaga tego adduunyada ajarka ilahay baa ku siin doone cabdiraxmaan bana cawf isagoo sooman baa cunto fiican loo keenay wallahi inuu cuno uu iska diido uu ooyey ree cabdiraxmaan cun baa lagu yidhi cuntadan maxaa la cuni laadahay walaalkay muscab binu cumeer oo iga khayr badan baa dhintay buu yidhi maalintuu dhimanayayna muscab binu cumeer uu dhintayna mara kafan aan uga dhignaan weyne bu hi mare kafan aan uga dhigno maraday mara keliya izaar baan u hellay izaar gunti xagga sare markaan ka saarnana lugaha mijaha ayaa noqonaya bannaan xagga mijaha markaan ka saarnana madaxa ayaa maaragtaane muuqanayay xaggii madaxa intuun marada ka saarnay ayaan mijihiisiina geed intoon soo qaadnaa ku duubnay buu yidhi waa muscab binu cumayr waman muscab muscab waa waa muqri weeyaan madiinata almunawara nebi maxamed oo aanan soo gaadhin waa yarkii sababta u noqday inay aqal walba ay dacwaddiiyo diinta islaamku ay biyo dhigto madiinata almunawara uu nebigu uunan soo gaadhin oo miskiinna aanan lahayn oo markas dacwadada aan laga dhisin ayuu muscab binu cumayr intuu beer dhex fadhiistay kolba qof sidii loogu keenayey kolba qof siduu u siyaaranayey ayaa diintii islaamku aqalladii madiino dhan wada gaadhay markaasaa qoys kastoo reer madiina ayay bilaabeen qur-aanka in lagu akhriyo lagu dhex barto nebi maxamed oo madiino soo gaarin aqal kastoo reer madiina ku yaalla qur-aanka lagu dhex akhrisanaya muqri fatan quraysh intuusan islaamin ka horna waxaa la odhan jiray wiilka qureysheed wiilkee wiilkee wiilka quraysheed yacni waxaa laga soo qaaday quraysh nin kale oo dhallinyaraha ah inaysan lahayn muscab mooyaane yacni quruxdiisa iyo xaragabadnidiisa markaasay gabdhaha quraysheed odhan jireen muscab baan la soo haasaa woon la sheekaystay waa ayaam aljaahiligi zaman jaahiligi weeyaan dharka uu gashado shaam baa looga keenayay kabaha u xidhana shaan baa hooyada uga keeni jirtay uu islaamay raaxadii buu ka tegey dharkii iyo nolosha caynkaayo tarafkii iyo tanucumkii ku jiray ilaahay rasuulkiisuu ka doortay markaase hooydii ka daba timiday tidhi muscabow baadna cuni maayo biyana cabbi maayo hadhna istaagi maayo diinta muxamadood ka soo noqotid mooyaane cadaadaa ha ku dhinta bay tidhi hooyo macaanay buu ku yidhi baadkaagana iska cun biyahaagana iska cab harkaagana ku noqo oo harkaaga iskaga noqo boqol nafood haddaad yeelato oo midda mar halkaa ay kaaga baxdo diintan islaamka tuwa ka soo noqonaya maahina hooyo ma soo noqonaya khalaas madiinat almunawaruu nebigu markaa u diray madiinat almunawaruu nebigu u diray dharkaa ku dul googo'ay maalin maalmaha ka mid a markuu nebigu madiine soo gaaray ee magaalada madiina muhaajiriintii ansaartii ay wada yimaadeen ayaa musac binu cumayr oo cabaa'ad maaragtaana googo'da mara googo'an oo karkarma leh xidhan oo weliba intuu maxaad tidhahdaa baalkan suraarkan maxaad tidhahdaa lagu badhankiina uu ka go'ay qodaxna uga dhigay maaragtaana iyo qori uga dhigay badhan ayuu soo agmaray baa la yidhi markaa nebiga markaabuu buu nebigu lilma sii daayey sal alla alay wasalam cali bin abi aalib baa ku yidhi yaa rasuul maxaa ku helood la ooyeysaa ii sheeg wuxuu idhi alaa taraa buu yidhi cali muscab miyaanad arkayn buu ka yidhi nolosha ku nool yahay yani tacabka ka buuqda maad arkayn faaqada baahida dharla'aanta nafaqa darrada ka buuqata waxaan xasuustay buu nebigu yidhi intuunan islaamin ka hor nicmaddii uu ku noolaa baan xasuustay iyo nolosha hadda uu ku nool yahay nolosha hadda muscab binu cumar uu ku nool yahayna ilaahayo rasuulkiisaa kaga raalliya buu rasuulku yidhi yaa macshara shabaab dhallinyaro ayaad ku dayanaysaa maanta adigu muscab binu cumayr raaxadiisii tanacumkii uu ku jiray xarragadii uu ku noolaa hooyo barwaaqaysan oo hanti oo xoolo oo ilaahay hanti uu siiyey ayaa haysatoo dhashay bay ahayd noloshii caynkaani intuu ka yimiday ayuu wuxuu doortay noloshaa inuu ku noolaado dhar la'aan hoy la'aan cunta la'aan markaase waxaa ka muuqata jirkiisa mujaahadaa ka muuqata mujaahado ayaa ka muuqata iyo cadamu tacayush markaa buu nebigu leeyahay noloshaa uu ku jira hadda ma ujeedaan jeedaan haa ilaahay rasuulkiisaa kaga raalliya buu ka yidhi inagana maanta dhallinyaradayna ayaa ku dayanayaan ayaad imaam ka dhigato ku daba dayanaysaa siaad u socotaa fii ghaswati uxud bay ahayd ayuu nebigu seef buu soo qaaday seefta ayaa qaadan oo iga qaadan buu nebigu yidhi saxaabadu kulligood gacmahay soo wada fiiqeen sidaas markaa buu nebigu yidhi man yaakuduhu man yaakuduhu bixaqiha ayaa seeftaa intuu qaata xaqeeda marin markaasay saxaabadu yaabeen gacmihii baa la celiyey dib abu dujaana intuu soo kacay buuhi anigaa qaadan xaqeedana marin buu ka yidhi seeftii buu nebigu u dhiibay xaqa seeftaasi waxa weeyaan galka intood ka saarto ku celin maysid buu nebigu ka yidhi gal kuma noqonaysa khalaas waad ku dagaalgali ru'uustaa mushrikiintaad ku jaraysaa zubayr bin cawaam oo nebiga inaabtigii ahaa oo tobanka jannada loo bishaareeyeyna ka mid ah oo raganimadiisana siiradiiyo taariikhdu ay sheegtay ayaa halkaa istaago yar cadhoodo wuxuu yidhi anuu nebiga ina abtigiya oo u fiiqay zubayr mar keliya abu dujaanana xagganuu gacanta ka taagay zubayrna xaggaa buu ka fiiqay nebigu zubayr uu arkayaa la yidhi laakiin seeftii nebigu abu dujaan u dhiibay markaabuu zubayr wuxuu yidhi waxaan is idhi nebigu kolley ninka oqon iyo basiiro uu arkaayo waa xugu dhiibee bal ha eegtid abu dujaana mara cas buu soo qaatuu madaxa ku xidhay baa la yidhi waa dagaalkii baa socda deedna markaasuu sii xarragooday dagaal baa loo socdaa maaha rasaas wax laysku aayo ah, la soco waa seef wax lagu dagaalamayo dhiiggaa daadanaya isagoo u jeeda wuuna sii xarragoonayaa rag saxaabada ka mida ah markiiba nebiga u yimid oo yidhi yaa rasuulallah ninkii abudujaane seefta u dhiibtay wuxuu sameeyey ma maqashe markaasuu yihi maya sidii mutakabiriintu u socdaa baa lagu yidhi dadka kibirka badan leh sida u soconayeen u socdaa baa lagu yidhi markaa nebigu yidhi socodka abudujaana uu u socday dhaqaaqa uu dhaqaaqay ilaahay waa necab yahay laakiin meelahana lagu jecel yahay buu rasuulku yidhi adalkaa ma fahamteen yaa dhallinyaro waxba dhinacaha xiiran haddaad xaragoon waxaad ku xaragoon lahayd sunnihii nebigaaga calayhi salaatu wasalaam haddaad cid ku dayan waxaad ku dayan lahayd saxaabadii rasuulkaad ku dayan lahayd diin baa loo xaragoonayey diin baa dhaqaalaha lagu bixinayey diin baa dhiigga loo daadinayey diin bay xoogooga u isticmaalayeen raaxadoodii iyo quraxdooda intay ka yimaadaan ayay doorteen inay ku noolaan mujaahado iyo tacab si diintu u kacdo iyakuna adduunka ay hadafkooga u gaadhaan ay u dhintaan mayna dhiman raggaasi way nool yihiin ma dhiman way nool yihiin dad baa dad baa nool maanta laakiin dhinsan dad baa nool oo inay nool yihiin baa la moodayaa laakiin way dhinsan yihiin ragna inay dhinteen baa la moodayaa laakiin ma dhimane way nool yihiin ugu siiradoodii baa nool oo hadygoogii baa nool oo taariikhdoodii baa nool oo marka taariikhdooda lagaaga sheekeeyaba iimaankaagaa kuu ziyaadaya kugu ziyaadaya iyaga waayo ikhlaas waxay garteen inay ilaahay dartii u nool yihiin inay ilaahay dartii u dhimanayaan in waxay haystaan ilaahay u siiyey inay diinta ilaahay ku bixiyaan hadday noolaayeen waxay u fahmeen inay diin u noolaadaan hadday dhimanayaan inay diin u dhintaanba iyaga ku talagaleen zaman walba markaa rag baa adduunkan imanaya soo maahin de zamankan markaa waa zamankeen waa zamankee waa zamankeenii dhahada de zamankan waa zamankee maxaa markaa diyaar u nahay bay kula tahay kumaa odhanaya zamankan waa zamankaygii oo qaybtaydaan diinta ka qaadanaya kumaa odhanaya in yar wakti yar dadaal wakti yar lix sano ayuu yidhi sacad binu macaada sacad binu mucaad ayuu nebiga ag joogay maqaamka ku gaarana ee u fiirso geeridiisii dhimashadiisii carshiga raxmaanka u dhaqaaqay baa la yidhi waa lix sano oo keliya abaa hurayra muddo yaroo intaa ku dhow ayuu isaguna nebiga ag joogay laakiin waa waa muddo intee leeg wixii uu hayay oo dhan buu isticdaad oo dhan buu dhiibay waxa uu ku reebay ilaahay cilmi ilaa qiyaamaha la munaafacsanaayo can abi hurayrata la leeyahay a'immatu haadihi alumma oo a'imadii ummaddanna hee muddo yar bay adduunyada ku noolaayeen cilmi bada bay ummadda uga tegeen cilmi bada oo ilaa yoomina hada kutubtay sannifeen qaarkood aan la qorin iska noolow iska buko iska dhimo maaha maqsuudku sidaas sidaa xoolaha waa nolosha xayawaanka noloshaas inaad cuntaa ood cabtaa ood seexataa oo meelaha intood fadhiisato aad ka qaylqaylidaa ood gabowdaa ood bukootaa ood iska dhimataa bilaa hadaf waa nolosha xayawaanka muslimka hadafkiisu maaha sidaas muslimku waa inuu noqdaa qof adduunkan wax ku soo biirinaya wax ku biiri beena adduunyada adigu ka teg khayr ku beer khayr ku soo biiri adduunyada hidaayadda sababu noqo islaax adduunyada ku soo siyaadi khayr ummaddu kaaman cafcadsato ilaa qiyaamaha lagu hadalhayo oo ummaddu kugu soo ducayso ka shaqee addaallu cala alkhayri ka faacilihi ninka dadka khayrka tusa buu nebigu yidhi waa sidai nin khayrkii sameeyey buu rasuulku yidhi ariiqu maxaydna dariiqu waa furan yahay maanta dariiqa almujaahada maaha dacwaddan maaha waxay ku socoto sida innagu aad u haysataan ijtimaac la qabtay dad baa ka soo qayb galay bayaanaa la dhagaystay aqlada lagu kala noqday may may camalkan waa mujaahado waxaan u malaynayaa oon yaqiinsanahay kulligeen markaska inoo dhisana intaa leeg iyo majmaca maanta halkaa maskiidka hareerihiisa fadhiya dhegaysanaya waxaa ku raaxaysanaynaa waa maxay waa tadxiya rag hore ay galeen tadxiyaad rag inaga horreeyey ay bixiyeen ayaa ina soo jido halkaa ina keeno ugu marka tadxiyaad isku tegay ayay ummadda ku dhismaysaa buuri sheekh cabdulwahaab najmaca atadxiyaat wanajmac salaaxiyaat alumma nebigu calayhi salaatu wasalaam sifaadkii saxaabada uu kulmiyey tadxiyaadkoogii kala duwanaana uu kulmiyey raganimadii khaalid ibni lwaliid iyo daahiyaddii camar binu caas iyo raxmaddii abi bakr sidiiq iyo shiddadii abibakr iyo shiddadii cusmaan iyo xishoodkii cusmaan binu cafaan iyo sakaawadii cabdiraxmaan bin cawf iyo zuhdigii abu dar iyo xifdigii abaa hurayra iyo cilmigii mucaad binu jabal iyo fiqigii ibnu cabbaas iyo ragnimadii qacqaac atacrifuuna man huwa qacqaac salaaxiyaadkaa nebigu jamciyey deedna markaa nebigu ummad dhisay innakana maanta raganimadaa waynugu baxsan tahay qaarkeen waxaa laga yaabaa abubakar inay shabbahaan qaar cumar inay shabbahaan qaar khaalid inay shabbahaan qaar cuhmaan inay shabbahaan qaar cabdiraxmaan inay shabbahaan qaar abaa hurayra inay shabbahaan laakiin sifaadkaasi way aasan tahay maanta لا إله إلا الله sifaadkaas baahsan ayay yidhahdeen culammadu juhdigan dacwadda waxaan uga dan leenahay salaaxiyaadka ummadda ilaahay uu ku kala abuuray ee meelo kala duwan uu nin walba la fadhiyo ayaan kulminaynaa deedna markaabaa ilaahay hidaayadda faysalayn hidaayadda hadduu ilaahay faysaleeyo mataqaanaa wax dhacaya dadku baatil aqbali maayaan xaqay iska soo doonanayn haddeetoole sheekh cabdulwaab wuxuu yidhi allah u naxariistee madaxdu hadday isku dayaan shacabka inay hor joogsadaan ma hor joogsan karayaan waayo laana ilaahay hidaayaddii buu faysaleeyey hulaam yarkii yaraayo hulaamka boqorkii markuu ku yidhi haddaad rabto inaad idishid aniga halkaa igu xidh deedna sahamkiiyo kinaanadayda igu dil markaad igu ganayso keliya ii dheh bismillaahi rabbi lqulaam ku gan waan kaa dhimanaya markaa sidii sidiibuu boqorku u yeelay uu dhintay kii yaraa hidaayaddii baa ilaahay fiisa leeyihi dadkii maxay dhaheen waar dadkii maxay yidhahdeen aamanaa birabbi alqulaam waayo ilaahay hidaayaddii isagaa haya markaas laakiin tadxiyaadkii maadaama maanta ay kala bahsan tahay oo nin walba raginimadiisi iyo salaaxiyadiisii meel gaara uu la fadhiyo ummadda markaa cadowgaa ka faa'idaysanaya cadowgaa ka faa'idaysanaya markaa natuub ilaahay aan usoo noqonno toobadkeenno oo dadaalkan mar labaad tallaabadeenna hore aan u qaadno waxaa adduunyada ka dhacdhacayaad maqlaysaan ee sheeg sheegayo ilaahay eegi maayo waxaa dadka ducaadda niyadoodaa ilaahay eegaa bay culimmadu yidhahdeen ninka daaciga jamaacadda isku fikirka ee isku hadafka hadday qalbigooga fikirkooga tadxiyadooda hadday mideeyaan waxay iyaku doonaan maayno wax kale adduunka ka socon maayo waa sunnada ilaahay dee insha allah dhahada inaan cimrigeenna caqligeenna xooggeenna raganimadeenna inaan dadaalkaa ku midayna ayaa u diyaara sidaa aad u dhegaysanayseen ead u fadhideen ha kicina ha hadlina haddaad ducaa doonaysaan insha allah dhahda walaalayaal dhammaanteen inaan baxno dar ilaahay u baxno ma niyaysani allah idinka aqbalo dadka baxaya afar bilood ilaahay darti afar bilood naftiisa iyo maalkiisa bixinaaya ha istaagaan ama ha qornaado ama mandiqada ka socdo ama muqdisho ha ahaado meeshuu doona ha ahaado jamaacaadkii hore u socday kuwa caawa bilaabaya dhammaan dadkao dhan waa tashkiil caawa waxaan rabnaa dhammaan dadka afar bilood diyaarka ha istaagaan afar bilood cid alla ciddii diyaara afar bilood istaaga afar bilood dadka diyaarka ha istaagaan naftiisa isugu baxayaa waxaa caawa